الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين فصل شروط تكبيرة الإحرام ستة عشر waxaan ka soo hadalay arkaanu الصalaaة ayaan soo tirinay الniyaة wa takbiiraة اlixraam waa ka soo hadalnay marka takbiiratu ixraamka oo faradka oo ahayd ruknu min arkaani الsalaaة shuruudeedii buu halkan uga hadlayaa faslun shuruudu takbiirati اlixraam takbiiratu ixraamka shuruudiisa sittata cashara lix iyo toban wey takbiiratu ixraam shuruuddeedu waxa weeyaan waa lix iyo toban shardi أن تقع waa inay dhacdo xaalata alqiyaami istaagga dhexdiisa waa inay dhacdo takbiirat alixraamku fi lfardi salaada faradka dhexdeeda salaad farada qofku markuu tukanayo salaada farada markuu tukanayo qofkun uu awoodo isagoo taagan waa inay takbiirtu dhacdaa laakiin salaad sunna hadduu tukanayo isagoo ila awooda yuu fadhi ku tukan karaa fadhiyuu ku tukan karaa haddii uu doono isagoo awooda xataa inuu istaago yuu fadhi ku tukan karaa marka laakiin salaada faradka isagoo awooda fadhigu ansixi mayso saas darteed isagoo taagan allaahu akbartu waa inay dhacdaa hadduu inta isagoo sii istaagaya xataa allahu akbar allahood inta dhex kusii yidhaahdo akbartan istaag ku yidhaahdo oo takbiiratu ixraamna ay tahay waa midda salaada lagu galo takbiiratu ixraam macnuu waxa weeyaan takbiiratu ixraam waa takbiirta salaada lagu gelayo takbiirat اlixraam yacni xarmashadii oo wax alla wixii xalaal ku ahaa ay kaaga xaaraam noqonayaan takbiirteedii baa la yidhahdaa allahu akbar markaad tidhaahdo wixii xalaal ku ahaa khaarij aلsalaa xaaraan bay kaa noqonayaan hadalkii cuntadii waxaasoo dhan oo awel xalaasha ku ahaa xaaraan bay kaa noqonayan takbiirat ixraam macnaheedu waa saas wey marka an taqac waa inay dhacdo xaalat alqiyaami istaag xaalidiis waa inay dhacdo fi lfardi salaadka salaadda faradka ah dhexdeeda waa inay dhacdo istaag wa an takuuna waa inay ahaato bilcarabiya carabiyo waa inay ahaato ee eh, hadduu tarjumto oo luqadiisa qofka ku tarjumto ma ansaxayso allaahu akbar waa inay ahaataa wa an takuuna waa inay ahaataa bilafdi اljalaalati lafduljalaalaha oo allaah ah wa bilafdi akbar allaahu akbar inay ahaataa la wa an takuuna way ahaataa bilafdi اljalaalati wa bilafdi akbar lafduljalaala waa allah iyo lafdiga akbaru waa inay noqoto buu yidhi wa an takuuna bilafdi اljalaalati takbiirat xraamku inay hataa bilafdi اljalaala wa bilafdi akbar watartiibu rukniga kale waxaa weeyaan atartiibu tartiib bayna lafdayni yacni waxaa weeyaan labada lafdi oo la kala tartiibiyo allahu la hormar taqdiimu allah wa taakhiiru akbar allah la hormariyo akbaran la dib mariyo allaahu akbar hadduu yidhaahdo akbar allah ma ansaxayso uusan tartiibin hadduusan tartiibinin ee uu yidhaahdo akbar oo dambe intaasuu hor mariyo allaahuna maxaa la yidhaahdaa uu dib mariyo ma ansaxayso marka wuxuu yidhi waatartiibu bayna lafdatayni labada lafdi oo allaah iyo akbar waa in la tartiibiyaa laysku xijiyaa la hormariya allah la dabamarsiiya akbar wa anlaa yamudda waa inaanu taagin hamsata aljalaala hamsat aljalaalaha waa inuusan taagin oo maxaa la diiday inuu yidhaahdo salaaduu xiranayo dad badanna saasoo kale sameeya waxbuu shakishaki waxbuu qabaa oo iyo waswaas markaasuu allahu akbar leeya hadduu allahu akbar yidhaahdo waxba salaada uma xirmin leanna macnaheedu waxaa weeyaan waaba su-aalo ma ilaahay yaa weyn ay noqonaysaa markaa allaahu akbar ma ilaahay baa weyn su-aalooba ka dhigayba meesha la yihi allaahu akbar ilaahaa weyn oo wax alla wixii yacnii weyn oo dhan wax isla weyn oo dhan allah ka weyn meesha laga rabay waxay noqonaysaa markaas hadduu yidhaho allaahu akbar ama allaahu u yidhaahdo waxa weeyaan waa eber waa ilaa su-aaluu ka dhigay meeshii meeshii la rabay arrin isagu ictiqaadsanaysaa ka soo fashay waanlaa yamuda waa inaanu taagin hamsata ajalaalati jalaalada hamsadeeda waa inuusan taagin oo allaahuda way alifta ka horeysa lafduljalaalaha wa cadama maddi baai akbaru akbar ba'deeda taagid la'aanteedaiba la shardiyaa akbar badeed akbar ba'daas akbaar hadduu yidhaahdo allaahu akbaar waaba halisba akbaar waxaa la yidhahdaa waa gurbaan nooc gurbaanada ka mid a ah. gurbaanada la garaaco maxay maxay markaas noqonaysaa ilaahay waa gurbaanayba noqonaysaaba hadduu qofku u kasto waaba gaaloobayaaba waa halis markaas wa cadamu maddi baai akbar akbar ba'deeda taagisteeda la'aanteeda la shardiyaa waa inuusan taagin akbaar waa inuusan dhihin dad badan arkaysaa allaahu akbar shaydaanku inta waswaasiyo marka hore waswaasiyo oo isagoo si fiican u dhahay uu leeya ma dhihin ilaa marka dambe uu meel xun ku soo ogaado uu yidhaahdo akbaar ilaa akbaar uu ka keeno mabadaynayaba marka iyada keliya maahee xataa marka oo maxaa l takbiiraat intiqaalaadka oo la rukuucayo allaahu akbar qaaraa iska dhahaya akbar waayo wixii baa iswada bedelaya markaas allaahu akbar akbar hadduu bannaanka joogo allaahu akbar waa dhihi karaa salaadda markuu gelayo waa kii shaydaan leexiyo soo maantao dhan allahu akbar allahu akbar allahu akbar maantao dhan dhahaya markuu salaad ku jirin mar alle markuu salaadda galo ama intuusan maxaa layidhaha markuu geli rabo ayuu maxaad maarata carabka leexanaya lama rabo marka waxaa weeyaan macnuhu marka waanlaa yushadida waa inuusan shadinin albaa bada waa inuusan shadinin waanlaa yaziida waa inuusan ziyaadinin waawan waaw waa inuusan ziyaadin waawdoo saakinatan reeban waaw reeban waa inuusan ziyaadinin aw amase mutaxarikatan mid shaqlan oo ama kor dhigan ama hoos dhigan ama godan bayna alkelimatayn labada kelima dhexdooda waa inuusan allah hadduu yidhaahdo markay reebantao kale waxa weeyaan allahu akbar allahu akbar hadduu yidhaahdo oo huu u yidhaahdo waa u raba baan soo siyaasama aw mutaxarikata ama mid mid shaqlan mid xarakaysan kordhigan hadduu mid kordhigan ay to kale allahu wa akbar ama hoos dhigan wi akbar ama godan wu akbar kullu haadaa waxba lama ogolo xasan waxaan ahayn allahu akbar maba lagaa rababa lagana yeeli maayo allaahu akbar waxaan ahayn lagaama rabo ma soconayso mar waxaad leedahay waanlaa yaziida waa inuusan ziyaadinin waawan waaw waawdoo saakinatan reeban aw amase mutaxarikatan mid xarakaysan oo shaqlan oo yacnii hoos dhig kordhig god midna bayna alkelimatayni labada kelima dhexdooda waa inuusan yacnii uusan ziyaadinin wax la ogolya in la ziyaadiyaba lama rabo wa anlaa yaziida waawan qabla اjalaalati jalaalada horteedna waa inuusan waaw ziyaadin wallaahu akbar inuu yihahdo wallaahu akbar hadduu yihahdo lama ogola waanlaa yaziida waynu ziyaadinin waawan liannaha wixii lama wixii ahaydba allaahu akbar wixii aan ahayn o dhanba lama raba waanlaa yaziida waa inaanu ziyaadinin waawan waawo inuusan ziyaadin qabla horteed oo wallaahu uusan dhihin waanlaa yaqifa waa inuusan istaagin bayna kelimatay takbiir takbiirta labada kelimo dhexdooda waa inuusan istaagin labada kelimo ee takbiirta dhexdooda hadduu yidhaahdo allaahu inta iska aamuso cabaar markuu joogo akbaru yidhaahdo lama ogola waanlaa yaqifa waa inaanu istaagin bayna kelimatay takbiiri waqfatan istaagid dheer walaa qasiiratan iyo tugaaban midna waynuusan istaagin yacnii istaag dheer iyo mid gaaban midna lama ogola wa anlaa yaqifa waa inaanu istaagin bayna kelimatay takbiir takbiirta labada kelimo dhexdooda waa inuusan istaagin waqfatan istaagid waa inaanu istaagin waqfadoo dawiilatan dheer walaa qasiiratan iyo mid gaaban midna wa an yusmica waa inuu maqashiyo nafsahu naftiisa jamiica xuruufihaa xuruufteeda dhammaanteed waa inuu naftiisa maqashiyaa xuruufta allaahu akbar waa inuu isagu ismaqashiyaa waa haddii uu wax maqlayo haddii uusan wax maqlayn xataa yacni waa inuu kor u qaadaa baxaysu low haddii uu yacni wax maqli lahaa oo dhegihiisu ay ficnaa lahaayeen yacni uu maqli lahaa waa inuu gaarsiiyaa hadduu maqalkiisu fiicnaa lahaa heer oo maqli karo waa inuu gaarsiiya marka saas waxaad leedaha wa an yusmica waa inuu maqashiyo nafsahu naftiisa jamiica xuruufiha xuruufteeda dhammaanteed hadduu af kaliya nuuxnuuxiyo oo iska yidhaahdo lama ogola waa inuu ismaqashiiyo afka horta waa inuu wax uga dhawaaqo afka uga dhawaaqo allaahu akbar lama rabo macnaheedu maaha dadka kale maqashiyo kor u qaad ma aha oo allaahu akbar lama rabo inuu yidhaahdo laakiin maxaa la tartiib aduu kaliga inaad ismaqasheedaa la allahu akbar allahu akbar saasoo kale qofka dhinacaagu jooga inuu maqla lama rabo lakiin adigu ismaqashiin waa in inta lagaa rabaa wa an yusmica waa inuu maqashiiyo nafsahu naftiisa waa inuu maqashiiyo jamiica xuruufihaa xuruufteeda dhammaanteed waa inuu maqashiiyo wa dukhuulu watiga shardi kale muxuu yahay wadukhuululwaqti waqtiga gelidiisa weyaan fi lmuwaqati salaada waqtiga loo qabtayo ama salaadihii faradka ahaa dhammaantood waqti bay leeyihiin ama salaadaha sunanta ah oo waqtiga leh waa in watigeedi waqtigu inuu jiraa maxaa ku baxay kuwa waqtiga leh kuwa waqtiga leh waxaa weeyaan kuwa waqtiga aan lahayn oo aan naflulmulaq aan ku sheegnay naflulmulaq oo iyaga ilaahay ma ugu dhawaata salaad ma iska haa tuko kuwa ah hadda kuwaas waktiba ma laha laakiin salaadaha kale oo wati salaadda maalan hadda casaraan tukanay sunnada casarka ka horeysa goormay soo gashaa sunna ka dambaysa ma laha laakiin sunnada ka horeysa goormay soo gashaa in waktiga casarku galo ay soo gashaa casarka waktigiisa markuu galo ku taagan tahay allahu akbar waa dhigi karta adoo sunnadii tukanaya salaad sunnada ka hore casar ka horeysa maxay tahay waa muaqata iyo ataabicatu lilfaraa'id kuwa yidhahdo dhan oo ama ka hor ama qabliyada ama bacdiyada ah waa inuu wakhtigoodii soo galaa waktiyada qabliyada goorma wakhtiga soo galaa wakhtiga bilowgiisa bacdiyadana salaada faradka marka la tukada haddaad tiraa salaad maalan maqribka oo kale sunno sooma laha oo bacdiyahu leeyahay salaad midda qabliyadaa ka sukooba mid bacdiyahu leeyahay midda bacdiyada goormay soo gashaa waxay soo gashaa salaadda in la tukado salaada maqribka markaa salaada maqrib adaan tukan bacdiyan tukana lagaa yeeli maayo waa halkada duhurkii qabliyadii waa tukan kartaa duhurka intaan la tukan laakiin bacdiyadii ma tukan kartid duhurka intaan la tukan haddaad tiraa hal mar aan saraxsiiye qabliyadii bacdiyadaba qabliyan ka wada dhigaya ma lama ogola laakiin bacdiya waa ka wada dhigi kartaa gadaal waa soo wada gelin kartaa waxba dhibaata male gadaal waa soo waa soo wada gelin kartaa marka salaadda calaa kulli xaal waqti kale waqtigeed mid walba maalan waxaan dhahnay midda bacdiyada ahi salaadaas iyada oo la tukado ayaa waktigeedu ka soo galaa midda qabliyadana waktigaasi inuu galo ayuu soo tukadaa waxba in la tukado lama rabo intaa la tukan laraba inaad tukatid macnuu saas marka saasu fahan marka wuxuu yidhi wa dukhuulu lwaqti waktiga gelidiisii ayaa la shardiya fi lmuaqati salaada salaada muaqatada muxuu ula jeedaa salaada faradka kow salaadaha faradka iyo kuwa sunanta oo waktiga iska leh waktiga leh waktigeedu maay waktigaas markii dhaco ayaa la tuhdaa waa kuwaan oo waxaa ka mida kuwaan oo yacnii tawaabicda la yidhaahdo oo maxaad maaragtay oo salaadaha faradka raacsan ama raatibada la raatibana waa la yidhahdaa alrawaatib iyo atawaabic labda tawaabic waxaa loo yidhi salaadahan ay raacsan yihiin qabliyatan wa bacdiyatan rawaatibna waa loo yidhi raatib weeyaano ayagu waa joogto salaadahan ayay la joogtoobaan qaarna waa ka horeyaan qaarna waa ka dambeeyaan marka waa dukhuul waqt waqti gelidiisa waa shardi fi lmuaqati tan waqtiga loo qabtay wa iqaacuhaa takbiirta ridideeda la shardiyaa xaala alistiqbaal istiqbaal xaalad isagoo qiblada qaabilsan isagoo qiblada qaabilsan inuu yidhaahdo allaahu akbar marka wa iqaacuhaa ridideeda ayaa la shardiyaa takbiiratu ixraamka ridideedii wey oo la rido goorma xaala اlistiqbaali qaabilidda qiblada la qaabilay xaaladiisa isagoo qiblada usii jeeda yo allaahuma dhahya wa anlaa yukhilla waa inaanu dhiminin bixarfin xaraf xarafka min xuruufiha xaraf xuruufta takbiiratu ixraamka ka mida ah, waa inuusan dhimin waa inuusan waxba ka dhimin allaahu akbar hadduu yidhahdo kale maalan allah hadduu yidhahdo allaahu abbar uu yidhaahdo akdi kaaftii ka tegey ama allahu akba ra'dii uu ka tegey ama wuxuuba yidhiba allaahu meeshii laga rabay allahu allahu ayuu yidhiba waxaasoo dhammaan saxayaan allahu xarfuu nuqsaamay sooma marka waxaasoo dhan lama ogola wa anlaa yukhilla waa inaanu dhiminin bixarfin xaraf xarafko min xuruufiha takbiiratu xraamka xuruuftiisa ka mid ah wa takhiiru takbiirati اlma'muum ma'muumka takbiirtiisa dibudhaceedii baa la shardiyaa can takbiirati imaam imaamka takbiirtiisa imaamka ma'muum iyo imaamaa tukanaya sida hadda jamaacada oo kale imaamku markii ra'da uu ra'da gaaro allaahu akbaru ra'diisa aada maqasho aduu allahuda bilow markaas bilow laakiin tii oon weli imaamkii on ka dhammayn mar waaad maqashay imaamkii o dhahay mar waxaad maqashay takbiiratu ixraamka waxaa in horay loola degdego ayaa sunno ahoo fiicanoo ajri badanaad maqashay markaasaad imaamkii weli ka bixi oon allah akbarti weli lihin adiguna adkigi allaahu akbar allahu markuu yidhiba aduna allaahu akbar si aad dadka ugu hormarto maya lama ogola ra'da ha gaaro isagu ninka aad ku dayanaysa ra'da ha gaaro ra'da markuu gaaro kabacdi ayaa adiguna soo bilaabaysaa saasaa rabaa wa taakhiiru takbiirati اlma'muum ma'muumka takbiirtiisa dibidhaceediibaa dibdhigiddeediibaa la shardiyaa can takbiirati اlimaam imaamka takbiirtiisa laga dibdhigo wa taakhiiru takbiirati اlma'muum ma'muumka takbiirtiisa dibdhigiddeeda ayaa la shardiyaa can takbiirati اlimaam imaamka takbiirtiisa laga dibdhigo halkaasaad uga baxday han iyo tobankii hari allahu akbarta kelia ayaa han iyo tobankaa shardi iska leh waa allahu akbar bis allahu akbarta keliyaan u soo qabanay takbiiratu ixraamkii yaa shuruuddaasoo dhan iska leh waxaasoo dhan marka waxaa weeyaan waa inuu qofku yani maxaad maarata uu iska ilaaliyo meesha waxaad fahmaysaa waad ka garanaysaa allahu akbarba meesha shuruuddaasoo dhan ay ka yeelatay salaadoo dhan waa wada noocaas inuu marka barasho uu qofku si fiican u barto waxa uu tukanayo faslun shuruud اlfaatixati casharatu faatixadii haddaba markii lagu yidhi waa inuu faatixad aqriyaa leeyahay qiraa'atu alfaatixa ayaa lagu yidhi ruknigiisa afaraad rukniga afaraad qiraa'atu alfaatixati buu ahaa qiraa'atu faati faatixada haddaba iyaduna shuruudu shuruudu alfaatixati yacnii casharatun faatixada shuruuddeedii oo inay sax noqoto oo faatixadaas ay kuu akhrisantay sidii la rabay aduu akhrisay shuruudeedu casharatun toban wey الsharد الأول الtartiibu tartiib wey waa inuu tartiibiyo tartiib maxay tahay hadduu yidhahdo waladaliin غayr الmaqduubi calayhim ihdina الsiraad الmustaqiim isku qaso lama ogola tartiib ayaa la rabaa waxaa la rabaa inaad isku tartiib ka bilow bismi اllaahi الرaxmaan الرaxiim ilى aakhiriha ilaa faatixada aakhirkeedii shuruud اfaatixati casharatun toban wey ashard اأwl muxuu yahay aلtartiib faatixadii oo sidii ilaahay u soo dejiyo loo akriyo wاlmuwaalaatu xiriirin xiriirin baa la shardiya yacni maxay tahay xiriirintuna markaad mid ka baxdo aayad markaad dhamayso aayadda kalead gelaysa bismi اllaahi الرaxmaani الرaxiim alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin الرaxmaani الرaxiim saasaad ku wadaysaa wاlmuwaalaatu xiriirin weeyaan oo la xiriiriyo midaa laga baxaya midii kale aayadda laga baxo aayadda kale hore loo sii galo wa muraacaatu xuruufiha xuruufteeda ilaalinteeda shardi shardiga kale wuxuu yahay xuruufta faatixada oo la ilaaliyo xuruufta faatixada oo la ilaaliyo xaraf walba oo hadda maalan dadka marka oo xaraf xaraf inaan maxaad maarata waa soo socotaa taasi xaraf inaan xaraf lagu bedelin way imaanaysaa xaraf lama ogola xaraf in lagu bedelo yacni maxay tahay xaraf walba makhrajkiisa in laga saaro xaraf kasta makhrijkiisa in laga saaro xaraf oo yani bayna xarafayn xarafuu maaad maarata inuu akhriyo rabaa sidii laba u dhihi maayo si kale ayuu dhahayaa marka lama ogola marka waxaa weeyaan waa muraacaatu xuruufiha xuruufteeda ilaalintiisa weyaan xuruuftoodii xuruuftii faatixada la ilaaliyo wa muraacaatu tashdiidaatiha faatixada shidadyaalkeeda oo la ilaaliyo shidadyaalkeeda oo la ilaaliyo xaraf walba oo shidan oo faatixada ku jira aduu afariy toban shid ayuu ku keeni doona saa kuu sheegi doona xaraf walba oo la shido oo shidan xarafan shidan in la shidan lama ogola wa muraacaatu tashdiidaatiha shidadyaalkeeda ilaalinteedii weeyaan waa in la ilaaliyo faatixada shidadyaalkeeda yani ilaalinteeda la shardiya wa an laa yaskuta waa inaanu aamusin saktatan aamus waa inaanu aamusin saktadoo dawiilatan dheer iyo walaa kasiiratan mid gaaban midna sagtadoo yaqsidu bihaa ula qasdayo qadca alqiraa'a qirada goynteeda ula qasdayo waa inuusan aamusin aamus dheer iyo aamus gaaban midna waa inuusan aamusin oo ula qasday horta aamus dheer aslan waa inuusan aamusin aamus gaabanoo qirada uu ku kala goynaayana waa inuusan aamusin hadduu maalan uu yidhahdoo kale faatixadu aqrinayay markaasaa alxamdu lilahi rabbi اlcaalamiin markuu yidhi qof ayaa hindhisay markaasuu hadal ajnabiya soo kale dhe ku yidhi yarxamuka allah yarxamuka allah waa kargo bad kaloo galay markaas haddana kasii bilaabay malika yowm اddiin araxmaan raxiim ama kasii bilaabay marka calaa kulli xaal lama ogola marka hadda taasi waxa wey waaba wax la aqriye waxa weeyaan wax la aqriye weeyaane aamus xataa lama ogola aad aamustid aamus dheerna lama ogola aslan mid mid gaaban midka gaaban mid lagu ogol yaha jirta maalan faatixada akrinaysa bismi illaahi araxmaan araxiim qofku inta markaas xoogaa daalay saktatu tanafus xoogaa waad aamus oo neefsi si aad u neefsato markaas horaad ka sii wado markaa dhib male taase waa ogol yahay hadday inta qirada soo xidhiirsa xoogaa aad neefsatay oo saktatu tanafus aad gashay neefsashadii aamuskeedii si aad u neefsato waxa weeyaan waa wax dhibaataa ma laha ama maxayd maarata qofka oo daalay oo sakta tolciye baa la yidhaha isagana wax dhibaataa taasina ma laha marka wa allaa yaskuta waa inuusan aamusin saktatan aamus waa inuusan aamusin saktadoo dawiilatan dheer walaa qasiiratan mid gaabanna waa inuusan aamusin saktadaas qasiirada ahoo yaqsidu bihaa ula qasdayo qadcu alqiraa'ati qirada goynteeda uu la qasdayo wa qiraa'atu kulli aayaatiha aayaadkeeda akhrintiisa weeyaan shardi kale waxaa weeye inuu faatixada oo dhan aayaadkeeda akhriyo wa qiraa'atu aayaatiha waa toddoba aayadoode toddobada aayadood inuu akhriyo wa qiraa'atu kulli aayaatiha wa minha waxaa ka mid ah aayaadkeeda albasmalatu baa ka mid ah bisinka ayaa ka mid ah albasmalatu bisinka ayaa bisinka inuu akhriyo waqira'atu kuli aayaatiha wa minha aayaadka waxaa ka mid ah albasmalatu baa ka mid ah basmaladu bismi illaahi araxmaan iraxiim aqriyo wa cadam laxni laxni la'aantiisa yaa la shardiga laxniga almukhili dhimayay bilmacnaa laxni oo dhimaya faatixada wax u dhimaya inuusan la imaanin macnihii anila macnihii wax u dhimaya wa cadamu laxni baa la shardiya waxaa la shardiyaa cadamu laxni laxni la-aantiisii ayaa la shardiyaa laxnigee laxnigii almukhili dhimayey bilmacnaa macnaha dhimayey oo maxaa ka mid a waxaa ka mid a maalan wuxuu yidhi ihdina siraaط almustaqiim markuu yidhi siraaط aladiina ancam ancamta soo mahayn hadduu yidhahdo ancamtu siraaط aladiina kuwii jidkoodii ancamtu calayhim anugu aan u nicmeeyey ayuu yidhi ama ancamti oo ka dhigay taa muanaat اmukhaadaba ancamti adugu aad u nicmaysay haweenay oo ilahay buu ka dhigayba ama wuxuu yidhi ancamat hiya iyadu ay u nicmaysay u nicmaysay waxaas ami waa yani waxay ka waxyaabaha dhimaya laakiin haddii uu macnaha eh, laxni oo macnaha aan dhibaynin hadduu laakiin la yimaado oo maala maxaa ka mid a ah? wuxuu yidhi siraada aladiina meeshii laga rabay oo wuxuu yacnii siraada aladiina siraada aladiina oo kale ladiina biddaali siraada aladiina mana yaqaano oo yacni waa jaahil oo kale waa loo cudurdaaraya kaasoo kale laakiin inuu bartaa la rabaa marka ladiina oo kale siraada aladiina ama sida carabtu ay dhahaan siraaط اlaziina bzaayi laziina ay yidhahdaan zaayida mar daalka daalka waxay dhahaan zaayay u akriya marka laziina ay ku leeyihiin marka noocaasoo kale yani carabtao dhanna waa qaar ka mida yani qaar ka mid ah iyo qolooyinka xataa oo yani wadamadan oo maalk maxaa la ihahdaa bakistan iyo indiga iyo waxaasoo dhan noocaasoo kale wey calaa kuli xaal marka waxaa weeyaan wacadamu laxni laxni la-aan ayaa la shardiyaa laxnigii almukhili dhimay bilmacnaa waa eber markaa wa an takuuna waa inay ahaato xaalat alqiyaam istaag xaaladiisii fi lfardi salaada faradka ah dhexdeeda waa inay ahaataa wa an takuuna xaalat alqiyaam istaag xaaladiisii waa inay ahaataa fi lfardi salaada faradka salaad farad hadday tahay waxuu tukanaya istaag waa inuu ku akriyaa laga soo bilaabo bilowga ilaa nuunta ugu dambaysa hadduu waladoliin markuu oo hoos oo nuuntii oo dhex kusoo akriya xataa waa eber maxaa la rabaa istaag inuu ku akriyo oo markuu waladoliin uu yidhaahdo kabacdi haruko weliba aamiin inuu ku daro saasaa sii fiican wa an takuuna waa inay ahaato xaalata alqiyaam istaag xaaladiis waa inay faatixadii ahaato ifardi salaada faradka salaada ilaa sunada waxa ku banaan inaad fadhi ku tukata ku banaan wa an yusmica waa inuu maqashiyo nafsahu naftiisa alqiraaata qiraadana waa inuu naftiisa maqashiyo wa an laa yudkhalalha waa inuusan kala dhex gelin dikrun ajnabiyun dikri ajnabi ah dikri ajnabi ah waa si hadda middaan sheegaynay oo qof intaa dhisay yarxamuka allah ama hadduu dikri ajnabiga kala dhex galo looma ogola dikri weeyaanoo ilaahay dikrigiis laakiin ajnabi oo faatixada ka yahay faatixada ka mid maaha yani ajanabi waxaa loo jeedaa faatixadii ka mid maaha wa an laa yudkhalala wa inuusan kala dhex gelinin haa iyo alfaatixata dikrun dikrigaasu ajnabiyun oo ajnabi ah intaasaa waxay tahay faatixada shuruudeedii oo tobanka ahayd faslu tashdiidaat اlfaatixati faatixada shidaedyaalkeeda ilaa waxaa lagu yidhi wa muraacaatu tashdiidaatiha shidaedyaalkeeda xaggey ka shidan yihiin marka tashdiidaat اlfaatixati faatixada shadadiyaalkeedu arbaca casharata afar iyo toban weeyaan afar iyo toban shad weeyaan faatixada shadadiyaalkeedu bismi illaah bismi illaahi fowqa laami laamta dusheeda iyo shadan bismi illaah bismi illaah arraxmaan fowqa raa ayaa shidanoo bismi illaahi araxmaan arraxiim fowqa raa iyadana alxamdu lilaah fowqa laamiljalaalati lilaah laamuljalaalaa oo lilaahdaas dusheeda iyo shidan laamtaas oo laamuljalaalaa ah laamta horeo lilaahida midda hoos dhigani laamuljalaalaa iyadu ka mid maaha alxamdu lilaah marka laamta ka horeysa oo eh, lilaahi oo hoos dhigan oo allahda ka horeysa iyadu maaha laamuljalaalة maaha laamta oo oo kor dhigan ayaa laamul jalaala taas way mid allahda teeda lilaah rabbi اlcaalamiin fowqa albaa bada dusheeda ay dusheeda ayaa shidki ahaaday arraxmaani fowqa araa haddana arraxiimina fowqa araa <coughs> alxamdu lilah yahdikum subaark <coughs> maaliki ywmi اddiin fowqa اdaali daalka dushiisa ayaa shidku ahaaday iyaaka nacbudu fowqa alyaa ya-da dusheeda ayaa shidku ahaaday waiyaaka nastaciin fowqa alyaa ihdina الsiraaطa اlmustaqiim fowqa asaadi saadka dushiisa ayaa shidku ahaaday fowqa asaadi siraaطa aladiina fowqa allaam laamka dusheedu ahaaday ancamta calayhim gayri اlmaqduubi calayhim wala اdaliin fowqa اdoodi wاllaam doodka iyo laamka dushiisa doodka laamka dushiisa ayaa shidka haddana ahday intaas ayaa waxay tahay tashdiidaat اlfaatixa marka saas in sha allahu tacaala in loo ilaaliyo oo loo dhowro weeyaan intaasan ku joojinayna wallahu subxaanahu wa tacaala aclam